الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وحنوجحك أسماء بنت أبي بكر waa gabar aad iyo aad u cajiib badan asmana cumirat waa la cumri siiyey asmaa miata caamin boqol sano walam yasqud ma dhicin lahaa ayada sinnun hal iligna kama dhicin walaa dirsun hal goosna kama dhicin walam yaqib ma maqnaanin min caqlihaa caqligeeda shay-un waxyaa wax caqligeedii ka maqnaadayna ma jiro waayo diin allay ilaalisay markaasoo alla ilaaliye subxaana wa tacaala saxaabiyatuna saxaabiyadeenaan haadihi ee midhaan ah jamacad waxay kulansatay almajada sharaftii oo dhan min atraafihi darafyaalkiisa kullihaa dhammaan sharaf dhinaceedoo dhan ayay kulansatay waa asma fa abuuha aabbeed saxaabiyun waa saxaabi wajadtuhaa awogeed saxaabiyan waa saxaabi wa ukhtuhaa walaasheed saxaabiyatun waa saxaabiyad wa zawjuhaa ninkeeda saxaabiyun waa saxaabi wa ibnuhaa wiilkeeda saxaabiyin waa saxaabi allahu akbar aabbaheed awowgeed walaasheed ninkeeda wiilkeeda dhammaan waa sixba nebiga saxaabadiisa ayay ka mid ahaayeen wa xasbuhaa bidaalika intaasaaba asma ugu filan sharafan iyo wa fakhran sharaf iyo faan intaasaa ugu filan amaa abuuhaa aabbaheed fasidiiqun waa sidiiq waa waa taqaanaa wa khaliilu rasuul rasuulka saaxiibkiisii alkariim fii xayaatihi intuu nebigu noolaa kii bedelay min bacdi mamaatihi geeridiisii kadib nebigu markuu dhintana khalaafadaasaa qaaday kaa waa aabbaheed wa amaa jadduha awogeed fa abuu catiiq waa catiiq aabbihi abubakr catiiqa la odhan jiray waalidu abi bakrin wa abibakr aabbihi abi quxaafa wa amaa ukhtuhaa walaasheed fa ummu lmu'miniin mu'miniinta hooyadu caaishatun caaishaa la dhalatay aطaa'iratun gabadhii daahirka ahayd almubara'ah laga soo daryeelay cirka sare ilaahay ka soo dejiye beri ahaashadeedii wa amaa zawjaha ninkeeda fa xawaariyu rasuuli rasuulka kii u gargaarahaya buu ahaa azubayr bin alcawaam wa amaa ibnuhaa wiilkeeda fa cabdullaahi bnu zubayr buu ahaa radia allaahu canhu wa canhum ayaga iyo asagaba allah ka raadi noqda ajmaciina inahaa biiijaaz waa in yaroo go-an asmaa binti abii bakrin sidiiq wa kafaa intaa ku filanba haddaan wax kale laga sheegin sharaf iyo qiimo intaasaa ugu filan kaanad asmaa asma waxay ahayd min asaabiqaati dadkii u hormaray ila alislaam id waqti lam yataqadam uusan uga hormarin calayha dusheeda fii haada alfadl fadligaa asagaa alcadiim ee weyn waa islaamnimadee hayru sabcata cashara insaana toddoba-iyo toban qofood waxaan ahayn ugama hormarin oo min rajulin wa imra'atin min iyo naagba ah marka laysku daro rag iyo dumar toddobai toban qofoodba oga horeeyey keliya walaqad luqibat waxaa lagu naanaysaayey bidaati nataaqayn tii labada suun u saaxiibka ahayd daata nataaqayn baa la ohan jira sababtuna way noo imaantanoo imaan doontaa loogu bixiyey liannahaa sanacat waxay u samaysay lirasuuli rasuulka salawaatu ullaahi calayh naxariisyaalka alla korkiisa ha ahaado iyo weliabiiha aabbaheed yowma haajaraa maalintay u hijroodeen ila almadiina zaadan sahay bay u samaysay waacdadad waxay u diyaarisay lahumaa labadooda siqaa sibraar weel ay caano ama biyo ugu shubtay falammaa markii lam tajid ay weysay waysay ay heli weysay maa tarbituhumaa waxay afka uga xirto bihika shaqad waxay jeexday niaaqahaa niaaqeedii shiqayn bay u jeexday mirkeedii bay jeexday miaaqi niaaqa waa dumarka maro ay dhexda markaa ku xirtaan kaasaa intay soo qabatay kala jeexday suun ahaan baa la isticmaalaa maanta laakiin kaasaa loo isticmaali jiray kiiba intay soo qaatay kala jeexday shiqayni bay u jeexday laba gobol farabadad way xirtay biaxadihimaa midkood almiswada miswadkii bay ku xirtay waa sufradii cuntada ugu jirtay nebiga wa biaani kii labaadna asiqaa sibraankii cabitaankay ku xirtay fadacaa lahaa annabiyu nebiga wuxuu ugu duceeyey calayhi الsalaatu wasalaam an yubdilahaa inuu ugu bedelo allahu ilaahay minhumaa labadooda niطaaqayni fi اljanna laba niطaaq oo jannada ku jirta inuu ilaahay ugu bedelo yuu ilaahay uga baryey nebiga sal allahu calayh wasalam fa luqibat markaasaa lagu naanaysay oo loogu laqibay bidaalika arrintaas sababteeda bidaati niaaqayn tii niaaqaynka u saaxiibka ahayd labada soon tazawaja waxaa guursaday biha ayada aلزubayr ibn اcawaam wa kaana shaaban dhallinyarow ahaa murmilan faqiir ah aan waxba haysanin laysa lahu qaadim shaqaalo ma haysato laysa lahu uma sugnaanin qaadimun adeege yanhadu u istaaga bikhidmatihi shaqadiisa waayo wuxuu isaga bixiya ma haysto ow maalun maal ma laha maalkaasoo yuusicu bihi kala gaara uu ugu raaxeeyo calaa ciyaalihi ciyaalkiisa hayra farasin faras maahane hal faras buu hantii xoole ka leeyahay iqtanaahaa uu dhaqan jiray faraskaasuu yeeshay oo asagu lahaa fa kaanat lahu waxay u noqotay asma asaga nicma azawjatu asaalixa zawjad saalixad ah tan u fiican wuu ku liibaanay gabar aad yaad u qiimo badan bay noqotay takhdimuhu way u shaqayn jirtay watasuusu waxay dhaqaalayn jirtay farasahu faraskiisa watarcaahu way daajin jirtay way raaci jirtay watadxanu waxay u shiidi jirtay ay u riiqi jirtay annawa laftimireedka licalafihi si calaf looga dhigo calaf iyo daaq inuu u noqdo xataa fataxa allaahu ilaa ilaahay u furay calayhi korkiisa waa zubayre fagadaa wuxuu ka mid noqday min agnaa agniyaa'in kuwa taajiriinta ah asaxaabati saxaabada ugu taajirsan kuwa ugu sii taajirsan buu ka mid noqday waa min anaa aqniya saxaaba taajiriinta saxaabada kan ugu qanisan walamaa markii utiixa laha ay u suuro gashay waa asne an tuhaajira inay u hijrooto ila almadiinati magaalada madiina firaara ayadoo la baxsanaysa bidiinihaa diinkeeda ila allaahi iyo wa rasuulihi kaanad waxay ahayd qad atammat mid dhammaystatay xamlahaa uurkeeda sagaalkeedii way gashay oo way dhammaysatay biibnihaa wiilkeedii uurka ku waday cabdullaahi bnu zubayr falam yamnachaa falam yamnachaa kama mancinin kama hor istaagin daalika arrintaa oo min taxamuli inay taxamushay u adkaysato daalika macnaha waa uurkaa ay dhammaysatay ilaa naagtu markay sagaalkeeda dhammaysato aad bay u yar inay luga dhaado way yartaa iska daa inay safar dheer gashee meel iray suuq inay ka soo adeegto sidaa darteed ayadoo wax kama mancinin uurka inay u xambaaratay udhiba ay u adkaysato min taxamuli mashaaqi raxl safarka dhibkiisa altawiilati ee dheer waa madiine ilaa waa maka ilaa madiina famaa in balaqad mar aysan gaarinba qubaa quba waa magaalada ugu soo horaysee madiina xataa wadacad ilaa ay dhigtayba waliidaha canugeedii way dhashayba kuwa maalintii saafka u gelisay way dhashay fakabira almuslimuuna ama fakabara almuslimuuna muslimiintii ayaa kibaartay wahallalu way towxiidsadeen liannahu maxaa yeelay kaana cabdullaahi awala mawluudi mawliidkii ugu horreey buu ahaa yuuladu loo dhalo lilmuhaajiriina muhaajiriinta fi lmadiinati faxamalatu way qaaday ilaa rasuuli illaahi rasuulka allay u geysay sala allahu calayh wasalam oo lacabtu waxay saartay fii xijrii dhabdiisa fa akhada wuxuu qaaday nebiga shay-an waxoogaa oo min riiqii candhuuftiisii ah wa jacalahu wuxuu rasuulku yeelay candhuuftiisii fii fami sariy canugii yara afkiisa xanaka xannakahu dhan xanagu u mariya marka kor afka meesha kore yaa la yidhahdaa xaniga wadacaa lahu waana u duxeeyey fa kaana wuxuu noqday awala maa wixii ugu horeeyo dakhala gala fii jawfihi canuga calooshiisa riiqu rasuulillaahi rasuulka canduftiisa sala allahu calayh wasalam baraka iyo khayr badna marka saa loo dhalo aabbaha sigaar buu ka dul canuga noogu horreeya waxa caloosha gala waa qaac sigaar maanta cunugaanna waxaa u galay riiqa iyo candhuuftii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa la kala fog yahay waqad ijtamaca waxaa u kulmay liasmaa binti abibakar min khasaa'ili alkhayri khayrka qaybihiisa ama tilmaamihiisa wa shamaa'ili annabiibi godnimada shamaaisheedii tilmaamaheeda wa rajaaxati alcaqli caqliga sare ahashadiisa maa shay lam yajtanic aysan u kulmin ilaa lilqaliili annaadir in yaroo fara ku tirsa maahane oo min arijaali ragga markaa ka mid ah faqad kaanat waxay ahayd min aljuudi xagga saqinimada bixaydu meel yudrabu la samaysto bijuudiha saqinimadeeda almahla tusaale tusaale laga dhigan jiray say u saqisaneed gabadha bidiidiha albatn xadata ibnuha wiilkeedii baa ka sheekiyey waa cabdullaahi qaala wuxuu dhahay maa ra'aytu ma arkin imra'atayn laba haween ama laba naag qadun weli ajwada ka saqisan min khaalatii habaryartii caaishata iyo wa ummi hooyaday asmayleen walaalay ahaayeene labadaa gabdhood laba gabdhood oo ka gacan furan hooyaday iyo walaasheedoo habaryartay ah ma arkin laakiin juudahumaa say u kala saqisanaayeen yaa mukhtalifun kala duwanayd midba siday ahayd amaa khaalatii habaryarteeda fa kaanad waxay ahayd tajmacu mid isku jamciso isku ururisa ashayun ilaa shayin wax hadday hesho wax kale la sugaysa dinaar bay heshay dirham bay la sugaysaa wax kale way aruurinaysaa xataa ida ijtamaca ilaa ay ku aruurto cindahaa agteeda maa yakfii wax ku filan qasamtu qaybintiisa bayna dawi lxaajaat dadka baahida u saaxiibka ah qasamathu in loo qaybiyo wax ku filan bayna dawi lxaajaat dadka baahida saaxiibka ah wa amaa ummi hooyadayso ma aha fa kaanad laa tumsiku shay-an ila lqad beri wax mau dhiganaysaba caawa waxay hesho xabad muufaadayso besh way bixinaysaa hadday canjeereesh way bixinaysaa shilin haddeesh way diidaysaa beri isku keen ma ahayn hooyo marka saasay ku kala duwanaayeen wa kaanad asmaa ilaa daalika intaa waxaa u dheereed caaqilatun gabar caqli badan inay ahayd tuxsinu hagaajisa atasarufa dhaqanka ama tasarufka fi lmawaaqifi alxarajati wakhtiga dhibka marka la gaadho wakhtiga dhibka dadaan adkaysan karin wakhtiga dhibka marka la gaadho naagadaa nimankooda ku dhagaa war walaalay ii dulqaado maantaan faqeeb noqdayo shaqadii layga soo burmaya aa waxaygibaarawaama i fur saamaysan ahayn ayada tuxsinu atasaruf ila almawaaqifi alxarajati wakhtiga ciriiriga xarajka marka la gaaro min dalika waxaa ka mid ah annahu lamaa kharaja markuu baxay asidiiq abubakar muhaajiran isagoo hijroonaya bisuxbati rasuuli illaah nebiga raacitaankiisii suxbadiisii la baxay xamala macahu abubakar maalahu kull maalkiisoo dhan buu qaaday maalkiisii oo dhan wa miqdaaruhu waxayna dhammaayeen sittatu aalaafin lix kun oo dirham walam yatruk liciyaalihi shay-an ilmihiis waxba uma dhaafin asmaa ka mid iyo caaisha walamaa goortii calima uu ogaaday waaliduhu waalidkiisii waa abubakar aabiyi waa abuu quxaafate markuu ogaaday biraxiilihi safarkiisii abubakar inuu baxay wa kaana wuxuu ahaa maa yazaalu midaan ka zurin wakhtiga mushrikan inuu mushrikiinta maka ka mid yahay jaa ilaa beyti guriga abubakr buu yimi wa qaala liasmaa asma wuxuu ku yidhi wallah allaan ku dhaartee innii anigu la araahu waxaan arkayaa oo aan u malaynayaa qad fajacakum inuu idinkaga fajiciyey idinkaga yaabiyey macnaha bimaalihi maalkiisa bacda an fajacakum binafsihi markuu naftiisa idinkaga fajiciyey idinkaga cabsigeliyey macnaha waa markuu idinka tegey oo naftiisii aad weyseen maalkiina inuu wada qaatay baan u malaynayaa faqaalat lahu waxay ku tiri kalaa maya yaa abati aabbow innahu qad taraka lanaa wuxuu noo dhaafay aabbe maalan kabiiran xoolo fara badan hanti badan buu noo dhaafay uma akhadat waxay soo qaaday waa asmee xasaa qururux dhagxaan yar yar ah ayay soo qaaday oo wadacatu waxay ku shubtay fii quwatin daaqadii meel gadaal ka xiran horayna ka furan allatii kaanuu yadacuuna fiiha almaal ay xooluhu dhigan jireen meesha maqaanaa loogu talagalay xoolaha iyo lacagta in la geliyo guriga meel baa looga samayn jiray meeshaas ayay ku shubtay wa alqat waxay saartay calayhi quruuxii korkiisa fawban maraysaa ugu dabooshay uma akhadad waxay soo qabatay biyaddi jaddiha awoodeed gacantiisa gacantay odagay ka soo qabatay waayo wa kaana makfuufa albasari mid arag xumeeye buu ahaa makfuuf miday daboola yihin ama indhoolaa buu ahaa wa qaalad waxay tiri yaa abati aabow ila waa iska aabbeed oo awowgeede undur fiiri bal kam taraka lana min almaal meeqa xooluu nooga tegay aabbe fawadaca yaddahu calayhi gacantiiu saas u saar saaray wa qaala wuxuu dhahay laa ba'sa dhib ma laha waayahee id wakti kaana uu noqday taraka lakum mid idinkaga tegey haadaa kullah intaan dhammaan faqad axsan waa wanaag falay oday uu hagaajiyey buu yidhi waqad araadat waxay doontay ama ay ula doontay bidaalika arrintaa an tuskina inay xasiliso nafsa shaykhi odayga laftiisa wa anlaa tajcalahu inaysan u yeelin yabdulu lahaa mid siiya oo u hura ayada shay-an shay oo min maalihi maalkiisa ka mid ah shay xoolihiisa ka mida inuu u yeelo ama uu siiyo taasay diidaneed asmaa daalika waxay tahay li'annahaa sababtu kaanat takrahu mid garaahsatoo nacday ahayd an tajcala inay u yeesho limushrikin nin mushrik ah calayhaa dusheeda yadan yad inay u samayso macnaha wax gallad ah inuu u galo xataa low kaana jadda xataa awgeedba ha ahaadee ilan gabar aad iyo aad ilaahay u aamintabe ahayd faidaa nasiya taariiqu taariikhdu hadday liasma binti abi bakar hilmaantay mawaaqifahaa kulliha mowqifyaalkeedoo dhan fainnahu lan yansal lahaa ayadu maysan hilmaamin rajaaxata caqlihaa caqligeeda raajixnimadiisa iyo wa shiddati xasmiha go'aan adeeggeeda iyo wa quwata iimaanihaa iimaankeeda xooggiisa wahiya talqaa ayadoo la kulmaysa ayadoo la kulmaysa waladaha wiilkeeda cabdullaahi alliqaa'a alakhiira la kulankii ugu dambeeyey ayagii wiilkeedii cabdullaahi baa isagootinaya waa la kulankii ugu dambeeyey wadaalika arrintaasna waxay ahayd anna ibnaha wiilkeedii cabdullaahi ibnu zubayr ayaa buuyica lahu lala mubaayacoodo loo loola mubaayacooday bilkhilaafati khilaafada waa bacda mowti markuu dhintay yaziid ibnu mucaawiya wadaanad lahu waxaa u hoggaansamay cabdullaahi alxijaaz kowde wa masr waalciraaq wa khuraasaan iyo wa akfaru bilaadi shaam shaambiladyaalkeedii oo dhan ayaa u hoggaansamay laakina bani umaya maa labifuu maysan daahin an inay u soo direen lixarbii dagaalkiisa inay cabdullaahi la dagaalamaan jeyshan ciidan lagiyan aad u fara badan oo xoog leh biqiyaadatin hogaaminayo alxajaaj bin yuusuf althaqafi fadaarad waxaa dhex maray bayna alfariiqayn labadii qole waxaa dhex maray macaarikun dagaal daaxinatun lagu hoobtay waa dagaal xoog badan waay waxshiid ama kala ah adhara fiiha wuxuu ka muujiyey dagaalka adhara fiiha oo ka muujiyey gudaheeda ibnu zubayr min duruubaati lbutuulati geesinimada duruubaadkeeda iyo tusaalaheeda maa shay yaliiqu u cuntantay u qalantaa bifaarisin faris faris iyo geesi kamiyun libaax ah midlii asagoo kale hayra laakiin anna ansaarahu nimankii ansaarta u ahaa ee asaga la jiray jacaluu waxay guda galeen cabdullaahi yanfaduuna inay ka tagaan canhu xaggiisa shay-an fa shay-an wixii asaga gacan siinaya baaba ka tegtegayba falajaca wuxuu magangalay uu aaday ilaa bayt illaahi alxaraam guriga ilaahay xurmada leh waxtama wuxuu isku xijaabay ama isku ilaaliyey huwa asaga iyo waman macahu intii la jirtay yareeday hartay fii xima kacbati almucadamati kacbadii mucadamada ahayd ee la cadimee la sharfee la weyneeyey wa qubayla masra'ihi dilkiisa kahor bisaacaat cabdulaahi dilkiisa saacaad kahor daqala wuxuu u soo galay calaa ummihi hooyadii asma wa kaanat cajuuzan islaam waayiin ah faaniya oo aad u gabowday qad kafa qad kufa la tiray amase la celiyey basaraha basarha arageeda indholna way ahayd faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayki yaa ummi hooy assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu hooyo faqaala waxay tihi calayka asalaam ya cabdullah ma aladii aqdamaka maxaa ku keenay bay tihi fii haadihi saacata wakhtiga waasukuuru dhagxaantii alladii taqdifuha ay tuuraayeen munjaniqaatin madaafiicdii alxajaaj calaa junuudika junuuddaada korkeeda lagu tuurayo ku socdaan fi lxarami xaramka tahuzu ay ruxruxayso duura makkata maka xaafadaheeda hazan ruxitaan xataa way dhaafi waayeenoo meeshaasay kula dagaalameen qaala wuxuuhi ji'tu waxaan u imid liastashiiraka inaan kula tashto hooyo qaal waxay tidhi tastashiirunii ila tashee fii maada maxaad igala tashanaysaa qaala wuxuu yidhi laqad khadalanii waxa i khiyaanay annaasu dadkii wanxaasuu cannii way iga kala tageen rahbatun cabsi min alxajaaj ay ka cabsanayaan aw raqbatan ama jacayl mimaa cinda waxaagtiisa ahaaday way ballanqaad buu bixi inuu lacag siinahayo xataa awlaadii ilaa ilmahaygi wa ahlii ehelkaygii infaduu way yaaceen canii xaggayga walam yabqa hooyo iima harin macii micigayga ilaa nafarun qaliil koo yar maahane oo min rijaali raggayga ka mid ah wahum ayaguna mahmaa caduma in kastoo ay weynaato jaraduhum daafacooda jaldigooda iyo sabarkoodii adkaysigooda inkasta uu gaaraba u weynaado falan yasbiruu ma sabri karaan ilaa saaca aw saacatayn hal saaca ma laba saac ma ahane wa rusulu bani umaya reer bani umaya rusushoodii waa ergadoodiina yufaawiduunanii waxay igula gorgortamayaan calaa an yucطuunii calىa an yacطuunii inay isiiyaan maa shiئtu wixii aan doono min addunya adduun ah idaa ana haddii anigu alqaytu aan dhigo asilaaca hubka oo baayactu aan la mubaayacooda cabdilmalik ibni marwaan waa ninka ku haystay famaa tarayni maxaad ka arki lahayd hooyo iiga warranba facalىa sawtiha codkeedaa kor ay u qaaday waqaalad waxay tihi asha'nu sha'nuk xaalka adaa iska leh sha'nigu waa sha'nigaaga yaa cabdullaahi wa anta adigaa aclamu iiga ogaal badan binafsika nafsadaada ee fa in kunta haddaad tahay tactaqidu mid ictiqaadsan oo xaqiiq u haystaa oo rumaysan annaka adiga calaa xaqin xaq inaad ku taagan tahay oo watadcuu aad ugu wacaysa dadka ilaa xaqin fasbir sabir wajaanibu la dagaalan oo difaac gal kamaa sabara say u sabreen asxaabuka asxaabtaada alladiina qutiluu la dilay taxta raayatika calankaaga hoostiisa wain kunta haddii aad tahay inamaa aradta waxaad la doontay addunya adduunka waxaan aad doonaysaa haddaad adduunya doon tahayna fala bi'sa alcabdu anta addoon ninka u baasne baa tahay bay tihi ahlagta nafsaka naftaad halaagtay ahlagta rijaalaka raggaagiina waad halaagtay qaala wuxuu yidhi walaakinii ooyo sidaa hadday tahay laakiin maqtuulun waa lay dilayaa alyowma maanta laa maxaala waa shaki aan shaki la-aan waayo maanta in lay dilaayo qaalad waxay tihi waa aslim daalika kaasaa khayru laka kaaga khayr badan min an tuslima intaad sallimi lahayd nafsaka nafsadaada lilxajaaji mukhtaaran adoo u doortay adoo ugu talagalay intaad naftaada sallimi lahayd oo fayalcaba ay ku ciyaaraan bira'sika madaxaaga khilmaanu bani umaya reer bani umaya wiilashooda ay madaxaaga ku ciyaaraan qaale wuxuu yidhi lastu akhsha alqatla ani dilka kama cabsanaayo wainamaa akhaaf waxaan ka cabsanayaa an tumailuu bi inay imahalaan inay ijarjaraan yaan ka cabsanayaa qaalad waxay tidhi laysa bacda alqatli dilka kadib maa yakhaafu maba jir waxuu ka cabsado almaru qofka fashaatu dida almadbuuxatu la gowracay laa yu'allimuha salk maqaarfiiqu ma xanuujiyo marka la qalan bay khaaq iyo waaw leedahay meehe marka la maqaarfiiqaayo way iska taagan tahay marka mar haddiiba eh, eh, rida la madbuuxo ma xanuujiyo maqaarfiiqeeda fa ashraqat waxaa iftiimay asaariiru wajhihi wejigiisa asaariirteeda waa meeshaan soo tilmaanay ayaa iftiimay buurigti min ummin wa qaale wuxuu yidhi buurigti ha lagu barakeeyo buurigti barakaa kuu sugnaaday min ummin hooye xaggeeda hooye xaggeeda baraka uga sugnaaday wabuurit waxaa la barakeeyey manaaqibukii sharaftaada aljaliilati ee weyneed fa ana anigu maa ji'tu uma imaanin ilayki xaggaaga min haadihi saacati saacaddan ee tan ah ilaa liasmaca minki inaan kaa maqlo maa samictu inaan kaa maqlay maahane hooyo bishaaradan baan kugu imid buu yidhi wallaahi wallaahu ilaahayna yaclamu wuu og yahay annanii anigu maa wahantu inaanan dabcin walaa dacuftu aanan daciifin wa huwa ilaahay ashahiidu markhaati buu calaya korkayga u yahay annanii anigu maa qumtu inaan u istaagin bimaa qumtu bii waxaan u istaagay xubban jaceyl oo bidunya adduun iyo wasiinatihaa quruxdeeda ah wa innamaa in kale mee waxaan u istaagay oo raggan aan ula dagaalamayo waa qadaban lilaah waa xanaaq cad iyo caro alla dartii ah an tustabaaxa in la bannaystay maxaarimuhu wixii ilaahay xaaraatinimeeyey wahaa ana aniguna daa ilaa maa tuxibiini waa kana anigana aan aadaayo oon aadaayo wixii aad jeclayd aad jeclayd fa faidaa ana haddii aniga qutiltu lay dila falaa taxzinnii ha ii murugoonin calaya korkayga wasallimii u dhiiba amrigii amarkaaga allah ilaa subxaana watacaala qalad waxay tidhi innamaa axsanu calayka waxaan murugoon lahaa low qutilta haddii lagugu dili lahaa fii baatilin wax baatil ah qaalow irkuunii ahow hooyo calaa fiqatin mid kalsooni ku qabtaa bianna ibnaka wiilkaaga aniga ah lam yatacamid inuusan u qasdin idyaana munkarin qab weligiis inuu munkar sameeyo wiilkaaga aniga ah weligay munkar uma qasdin walaa camil walaa camila mana samaynin bifaaxishatin faaxisho qadun weligay walaa yajub fii xukmi illaahi xukunka alla kuma joog falin oo kuma xadgudbin walam yaqdir kama bixin oo ma qiyaanin fii amaanin wax amaano ah walam yatacamid uma qasdin dulmu muslimin qof muslima dulmintiisa walaa mucaahidin xataa gaal aan dhibaato ku qabin muslimiinta walam yakun maanan ahayn shay cindahu agtiisa aaharu layga fadli badan yaho aan ka doorasho badanahay min rida allah ilaahay raadayaashadiisa caza wajalla laa aquulu dhihi maayo daalika arrintaa uu dhihi maayo taskiyatan taskiyeyn linafsi nafteeda aan taskiyeynaayo waayo faallaahu ilaahay baa aclamu minii iiga cilmi badan bii aniga wainnamaa qultu waxaan ku leeyahay hadalkan liadukila inaan geliyo alcazaa'a sabr calaa qalbika qalbigaaga qalbigaaga inaad ciseeyoon casa geliyaan ugu talagalay faqaad waxay tihi alxamdu lilah ilaah baa mahadiskale alladii ilaahay jacalaka kaa yeelay calaa maa yuxib wuxuu jecel yahay oo uxibu anigana aan jeclahay iqtaraba waxa soo dhow iqtarib bay tihi soo dhowow minii xaggayga u soo dhowow yaa bunaya wiilkaygiyo liatashamama saan see aan ku qurqursado raa'ixataka raa'ixadaada ii soo dhowow bay tihi almasa aan taabta jasadaka jasadkaaga ila waa indhood faqad yakuunu wuxuu ahaa haadaa kaasna aakhir alcahdi biki waa aakhiru alcahdi waa ballantaadii xaggaaga tii ugu dambaysay faakabta wuu ku soo foorray cabdullaahi calaa yadayha gacmaheeda warijlayha lugaheeda yuwasicuhumaa asagoo wada gaarsiinaya lafman shumin qabilitaan inuu inuu mtaqaanaa dhudhunkanayo wa ajaalad way wareejisay ayadana fii anfiha sankeeda fii ra'sii madaxiisa wa wejhi wejigiisa wa cunuqii qoortiisa tatashammuhu ayadoo uursanaysaa wa tuqabilhu dhunkanaysaa wa aطlaqad waxay ku sii daysay yadayha gacmaheeda tatalaamasu ayadoo taataabanaysaa jasadahu jasadkiisa uma ka bacdi maa labifad maba daahinba an radadtuhumaa inay ka soo ceshatay labadeedii gacmood canhu xaggiisa wahiya taquul ayadoo dhahaysaa maa maada aladii kan maxaa waaya talbasuhu kuu xihan waxaad aad labisantahay yaa cabdullah qaal wuxuu dhahay dirci waa camburbiriirkaygi qaalo waxay tihi maa haadaa kan ma aha yaa bunay wiilkaygiyo libaasa man yuriidu shahaada nin shahaada doonaa labiskiisa kan ma aha qaalo wuxuu yidhi inamaa labistaa waxaan u labistay liatyara inaan wanaajiyo khaatiraki maskaxdaada oo waaskun aan xasiliyo qalbiga qalbigaagaan dejiyo qaad waxay tihi ansixaa bixi horta canka xaggaaga sii falidalika kaas inaad bixiso ayaa ashaddu ku daran lixamiyatika geesinimadaada xoogaaga kaasaa ku fiican wa aqwaa ayadaa ku xoog badan liwafbatika booditaanka inaad booddo dhan waxa birtaan kugu jirtaa ma dagaalami kartid wa akhafu ayadaa khafiif badan lixarakatika dhaqdhaqaaqaaga walaakin ilbis xiro bedelan kan bedelkiisa minaa caggiisa saraawiila mudaacafa ah surwaal dheer xiro bay tiri xataa idaa suricad markaad dhacdood dhimato lam tankashif aan bixayn oo aan feedmaynin cawratuka cawradaada naزc waa bixiyey cabdulahi bn zubayr dircahu washadda calayhi saraawiiluhu sarweelkiisana wuu isku adkeeyey wamadaa wuxuu u dhaqaaqay ila alxarami dhankii xaramka limawaasalati اlqitaal suu dagaalka uu joogteeyo uuna u xidhiiriyo wahuwa yaquul asagoo dhahaya laa taftarii ha iga joojini can idducaa'i baryaha lii aniga yaa umma hooyay ducada iyo wabuu yidhi fawaqacat way dhacday kafayhaa farafacad waxay kor u qaaday dheh kafayhaa gacmaheeda ila asamaa weligii ayadoo taquul dhahaysa allaahumma arxam ilaa u naxariiso tuula qiyaamihi istaag dheeraantiisii waa aad buu qiyaam leel dukanayay wa shiddata naxiibihi iyo ooyintiisii badnaanteeda fii sawaadi leyl habeenka mugdiga uu ilaahay kuu tukan jiray wannaasu niyaam dadkan way hurdi jireeni allaahuma arxam ilaahu naxariiso jawcahu gaajadiisii wadama ahu soo iyo haraadkiisiina wuu soon badnaa fii hawaajiri almadiinati madiina kuleelkeeda iyo wa makaba wahuwa saa'im asagoo sooma allahuma arxam ilaahu u naxariiso birahu baari ahaashadiisa sababteeda biabiihi wa ummihi hooyadii aabbiina baari buu u ahaa allaahuma ilaahayo innii anigu qad sallamtuhu waxaan u sallimay liamrika amarkaaga radiitu waan raalli noqday bimaa qadayta lahu waxaad ku xukmiso ayaan raalli ku noqday ee faafidnii allow isii oo ihawaabi calayhi korkiisa hawaaba asaabiriin dadka saabiriinta abaalgudkooda allow iga sii lam taqrib maysan dhicin shamsu daalika alyowm maalintaa cadceedeedii ma aysan dhicin ilaa kaana cabdullaahi bnu zubayr wuxuu ahaa qad laxiqa mid haleelay bijiwaari rabbihi rabbigii jawaaradiisa alla xaggiisa ayuu aaday subxaanahu wa tacaala walam yamdi kama soo wareegan calaa masracihi dilkiisa hayru bidcata cashara yowman dhowr iyo toban maalmood waxaan ahayn ilaa kaanad waxay noqotay ummuhu hooyadii asmaa binti abibakar qad laxiqat bihi mid haleeshoo ka daba tagtay way dhimatay waqad balaqat ayadoo gaartay min alcumri xagga da'da mi'ata caamin boqol sano boqol sano ayay gaartay walam yasqud kama dhicin laha ayada sinun iligna kama dhicin walaa dirsun goysna kama dhicin walam yadib mana maqnaanin min caqlihaa caqligeedana shay-un shay kama maqnaanin hal ilig iyo hal goos kama dhicin waayo tuwaa kama cuni jirin soo maaha annaga waxaa dhibaatada iyo mashaakilka noo keenay waa tubaakada iyo sigaarka walam yaqib min caqlihaa shay-un meesha waxaan oga baxnay qisadii asmaa binti abi bakar radia allahu tacaala canhaa dalxi bni cubaydilah baanu gelaynaa habeen dambe haddii rabbi idmo allah xaq waxaan ka rajaynaa xaqna waafajiyo bilahi wafid allahu subxaanah wa